haddaad hadda i beenidaanna ummadaynin ka horreeyey ayaa rusul beeniyey sidaas daraaddeeda dhibaatadu idinka idinku dhacayda aniga wax iga dhibi maydaan aniga shaqadaydu waa inaan idin soo gaarsiiyo xaqa waana idin gaarsiiyey sidoo kale nebiyullaahi ibraahim wuxuu tusaaleeyey aayaadka waaweyn ee kowniga ee tusaya qudrada ilaahay iyo ilaah subxaanahu wa tacaala makhluuqaadka isagu iyagoon jirin inuu abuuray allahaas makhluuqaadkoon jirin wax jira ka dhigayna uusan ka caajisayn addoommadii uu shala isagu abuuray markuu dilo inuu nafta ku soo celiyo waxaas oo waano iyo caqli celin iyo ka badana markuu u sheegay kafaradii inaad waxay ka gaadheen markay afbeeleen oo wax ay ku hadlaan gara waayeen xujadii iyo daliilkii looga adkaaday inay xagga awoodda u leexdeen oo ay yidhaahdeen dila ama dad inta shidaan ku rida waana sida dadka mujrimiinta lagu yaqaan markay xujo waayaan inay isku dayaan inay wax cadaadiyaan oo cudub isticmaalaan ilaah wuxuu yidhi subxaana فما كان جواب قومه نبي الله إبراهيم قوم كيسي جواب كودي من نقر إلا أن قالوا إلي رهدين أماهن اقتلوه إبراهيم دلا أو حرقوه أما الجبه مركا دبوين أي شدين مدعات أبنير قريها أروريين قف والبعض حتى قف كدمانا واكد الدار مجري هانتي دا إنتاس waxaan u dardaarnay nebi ibraahim in lagu gubo aadaa looga wada qayqaat wuxuu yidhi xaafidku weligiis lama shidin dad intaas leeg eradkiis markaas ka hor lama shidin dadkii ugu weynaaya adduunka la arkay shideen markay shideen marka horacii cirku qabsado see marka inta loogu dhowaado loogu tuuraa manjaniiq ama fakaal ay inta ku xidheen oo isla jiideen ay ku sii daayeen kaasay kor isagoo sida hoobiyi kor uga soo baxay شوف كاسو دحد كفرس دحد كفرس فقال ذا كانوا يعني هو بي يقانين مركا ولي فصغروا كر بلق سوي سوما تشدي من شريط على بيتي قال كاسو كتورين وفقالوا إلهي وإلهي بريي إلهينا وأكوف لي دونكيس ilaah wuxuu yidhi subxaana faanjaahu allaahu ibraahim allaha ka badbaadiyey min annaari dabki ilaahi weynaa amaruu siiyey naartu waa khalqin min khalqillaah ilaaha amro oo yidhi kuunii bardan wa salaaman calaa ibraahim qabow noqo nebi ibraahimna kulayl iyo qabow midna waxa ku yeeli amarkaasa alla siiyey amarka allayna qaadata إلى وهر إن في ذلك أي إن في إنجاء الله إبراهيم badbaadintaas ilaahay badbaadiyey nebi ibraahim la laayaatin calaamado waaweynaa ku sugan calaamada waaweyn ayaa ku sugan oo tusaya calaa cadiimi qudrati illaahi tacaala ilaahay awooddiisa weynanka ay weyn tahay iyo siduu doodo inuu wax u badbaadi karo saas daraaddeed waa haddadka ugu caqliga xun marka xaqa lagula dagaalamo qofka الضيعه kuwa mujrimiinta oo xaq ka tanaasula oo ayaga ciqaabkooda ka cabsada ilaahay in aan ciqaabkiisa ka cabsan wuxuu ka cabsaday makhluuq daciifa oo ilaahay ka kaafi karo wuxuuna ku dhiigaday allihii awoodda weynaayo hadduu doono inuu ciqaabo cid ka kaafi karta aysan jir ka garaadlaawow qofka xaqa ka tanaasula marka cadowga iyo gaaladu dhiba garaadlaawow maxaa yeelay ilaahay gaal iyo qayrkiis waa kaaga filay laakiin gaalow ilaahay kaagama filna kaama celi karo waa inaad taqaan cidda aad u cararaydo xaggiisa ee awooddiisa aad magangelaydo waa inaad taqaan ood u tanaasusho oo aad iska ilaalido caradiisa waa inaad taqaano waa allah laakiin ilaah wuxuu leeyihi qowmi qowm ayay aayad ugu sugan yihiin oo aayaadkaas ka faa'iidaysanaa qoomkoo yu'minuuna xaqa rumayna dad ilaahay kitaabkiisa rumaysan dadkaas ayadaan ka ku ibra qaadaan dadkaas ayadaan ku ibra qaadaan oo ilaahi awoodiisa iyo qudradiisa ka fahmaan وقال النبي إبراهيم إنما وحكى لماها اتخذتم وحد كبغتين من دون الله من غير الله ألا غير كيس أوثانا سنميال سنميال كبغتين إله غير كيس مودة لأجل مودة كالقعلة درادة سنميال كاس وحكى لتماها laakiin waad isu jeceshiin tolkaa isla xira mawaddatan liajli mawadda kalgacalo daraaddeed mawaddadaasoo baynakum dhexdiinna ahaatay fil xayaati nolosha dhexdeeda ayaad ku samaysateen waxaad tahay saamyaanaad samaysateen waa la wada caabudaa tolkaa isugu yimaad waa lagu wada xidhan yahay wax qiimaa oo ilaahay waxaan lama ah laakiin kaliya waa maxay tolkaa isla maxaa ka dambay doona marka baadil tol iskula xihan ilaa wuxuu yidhi subxaana ثم يوم القيامة مالنت قيامها يكفر وكوكو في الدورة وديدي دونا بعضكم قبلكم ببعض قبل كالكالي يتبرئ الأوثان من عابديها كل عابدية وكبر نغرية كل عابدية وتتبرئ القادة من taageerayaalkoodii ka beri noqonayaan oo ka beri noqonayaan uma yakfuru uma yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yakfuru waa diidi doonaa bacdukum gebalkiin bibacdin gobolka kale wayalcanu waa lacnadi doonaa bacdukum gebalkiin bacdan gobolka kale ah, talcanu atbaacu alqaada atbaacdii way lacnadee kuwii baatilka ku hogaaminayay waxay le lacnadu in ku dhacday baatilkaas ayagaa lagu waday annaga wax ma ogeyn iska daba socon saasayli saasaa ku dambayn doonta dad walba oo baadil iskula xihan kaasaa ku dambeeya dad kasta oo baadil iskula xihan waxaad arkay mararka gabal dadka war waxaan sharcigu ma ogola iska daal karta waxaa tolka iskula xihan waa ognahay sharcigu ma ogola hada dad tolka iskula xihan waxay ku dambay doontaa ciddii hogaanka u hayday baadilkaas إن إلهي مرك الله ارتقى أي كبر النقطه أبناء كبر النقطه أضلع نضو أيقنا يكون لعنضا ساسي كدن بيضون ها بعض الدد سلاحر مع قير كلا سلاحر ناض آه مع قير كلا سلاحر ناض إلهي وغير سبحانه ومأواكم يشهدوه يجدان النار والنار ما دام أدون كبعض بعض السلاحر ميدان وما لكم إني ما نصد من الناصرين كويلين قرقاروا عذابك إلهي إني كيقرقاروا famaa kaana jawaaba qowmihi nebi ibraahim qoomkiisii jawaabkoodii ma noqon ilaa an qaalu inay yidhaahdeenu maahane uqtuluuhu ibraahim dile ow xarriquuhu ibraahim gube faanjaahullaahu ibraahim allah waa badbaadiyey min annaari dabkiuu ka badbaadiyey inna fii daalika inna fii injaa-illaahi ibraahiima arrinkaas la soo sheegee aad ilaahay badbaadinta uu ibraahim badbaadiyey laayaatin calaamado waaweyn ayaa ku sugan oo tusayda calaa cadiimi qudrati illaah laakiin yay ugu sugan tahay liqowmin ay ugu sugan yihiin qoomkoo yu'minuuna xaqa rumayna wa qaala nebi ibraahim wuxuu ku yidhi innamaa wax kale maahan ittakhadtum waxaad ka dhigateen min duunillaahi alla qayrkiis awfaana sanamyaal aada caabudaan mawaddatan liajli mawadda mawaddatan liajli mawadda kalgacalo mawaddata baynikum kalgacalo dhexdiinna ahaatay daraaddeed kalgacalo aad idinku isjeceshihiin daraaddeed weeye mawaddata baynikum dhexdiinna kalgacalo ahaatay daraaddeed ayaad waxa weeyaan awtaan u samaysateen fil xayaati noloshii dhexdeedaad ku samaysateen awtaantaas nolosha adduunya ee dhow uma yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yakfuru waa ku kufri doonaa oo waa diidi doonaa bacdukum gobolkiin bibacdin gobolka kale waa kala beri noqon doontaa tatabara'u alawfaanu min caabidiiha wa tatabara'u alqaadatu min alatbaac wayalcanu waa lacnadi doonaa bacdukum gobolkiin bacdan gobolka kale talcanu alatbaacu alqaada taageerayaalkii ayaa lacnadi doona hogaamiyeyaalkii baadilka wamaa waaku meeshaad u hoyaydaan annaaru waa naar وما لكم من من الصنانين من ناصرين كوينين قرقارة عذابتين كقرقارة فآمن وحركم إليه له نبي إبراهيم لوط لوط أياركم إليه وقال النبي إبراهيم وخير إني أنيق المهاجر كيه جرور أيانهي إلى ربي إلى حيث أعبد ربي ميل عن ربي كي كو أعبدو أيانه جرور أيانه innahu rabbigay huwa alcasiisu waa mid qaaliba alxakiima oo xikmad badan wa wahabnaa waxaan siinu ilaahay lahu ibraahiim isxaaqa isxaaq iyo wa yaxquuba yaxquub wa jacalnaa waxaan yeelnay fii durriyatihi carruurtiisa dhexdooda annubuwata nabinimo iyo walkitaaba kitaab wa aataynaahu ibraahiim waxaan siinay ajrow ajarkiisa fi dunyaa adduunyada dhexdeedaan ku siinay وإنه إبراهيم في الآخرة لمن الصالحين صالحين أيو كمد هذا في زمرة صالحين صالحين تجماعة ذا بحيرو كسرنا ذي إلهي وحنو الشيخ سبحانه وتعالى نبي إبراهيم وحي وقير أمده الشيخ وحاكميه أو كليئة لوط لوط أو ولالكيس قلي أو أغير إياه إبراهيم وإن آزر لوطنا وابن وابن هاران ابن ازر ابن هاران ابن ازر وي قدير يهنب ابراهيم ولا الكيسا علي وحد علي هاران ابن ازر ايا علي كل بيسفني قوم كيوطا قوم كيوطا وح الله وحي قوم كاس اها مركا لغا ريبو حاسكي سي ساره او مؤمنات ده اهيد قوم كيوطا ويل كيسا تغنيه wiilkaasaa ka rumeeyey xaafidku halkan wuxuu keenay ishkaal iyo jawaabtiiba waxay yahay ishkaalkaas nabigeenna suubaan sala allahu calayh wasalam xadiiska muslimka wuxuu noo sheegay nebi ibraahim masaru soo maray isagoo xaaskiisii saara la socoto wax carruura markaas weli ma dhalin masarna markaas waxaa xukumay nin jabbaar ah oo kibrey nin al ninkii gabar qurxoon wataa la iga soo wadu leey mid alla ninkii gabadh qoxoon wato gabadhaasu haddii ninka xaaskiisa ay tahay waa uu ka qaada hadday laakiin walaashiis tahay inuu iska daaya laha marka nebi ibraahim inaan la soo mara saaro gabadh qurux badan oo xaaskiisa ah la socoto markaasuu gaalkii weynaaye masar wuxuu yidhi alla igu yeedha ninka gabadha wato waa loo sheegay waxaa laydha masar waxaa soo galay nin gabadh qurux badan oo la socoto kaasuu yidhi alla igu yeedha nebi ibraahimna loo yeedhay gaalkiiyo weydiye wuxuu yidhi gabadha kula socota maxay kuu tahay markaasuu yidhi ukhtii waa walaashay markaasuu yidhi ii soo dix waa warsana waa u yimid saana nabi ibraahim wuxuu ku yidhi gaalku wuxuu i weydiiyey waxa aan isku nahay waxaana ku idhi walaashay weeye ha igu beeninoo ha dhihin xaaskiisiiya ee waxaad iskaga gaabsataa walaashiisan wuxuuna yidhi walaalnimada aan sheegaya waa midda islaamnimada waxaa ku sugnaa marka xadiidkaas fa innahu laysa calaa wajhi alardi axadun mu'minun hayruki wa hayri maxaa yeelay dhulka korkiisa kuma sugna qof muumin ah aniga adiga maaha labadeenna marka walaal bal fiiri waa nebile waqtigiisa ah, marka wuxuu ilahay igu beerin waa loo diray markay u tagtay wuxuu damcay inuu gacantaas ula soo وويدي ولكن ويدي كانت يعني صاص كاسي تري اللهم اكفرهم بما شئت لا وكا كافي سيدا دونتا دا وود له الهي با طونتا كفرا ايمانا لغا ربا دي مركاسو اسغدا ما تشك تشك تشك تشك تشك سيدي واخ قرنت كدغت مركاسو وردا وردا بس واقف بسك هدينا الهي وبلايدا كفوجي كاسو عادنا وحي من جوجه بدو غبا قروح بدو وهذا غانت لا قالت الهي وقا كافي markaasuu jabay wada war waa bis haddaan markaan doonaado waa ku dayna ilaahu ka fuji ilaa hadduu dhinta la jeed waa imtixaan lagu qabsaa wax daran soo ma jeed waa imtixaan kale bis markaasuu yidhi balaayo weeye dad mahan gabar qurux badan oo addoona u joogtay waa nabiyullaahi ismaaciil hooyadiis gabadha noqon doonta haajara uu nimankii qaadimiintaa yidhi iga wada jinniyaad ii keenteeno dad iima keenine jinniyaad keenteene iga bixiya jinnigan waxaad na siibaan wuxuu isleeyahay yahsan balaayo kugu dhicin weli weli waa ka cabsaa gabadhaas heejira oo quruxda badanna siiyo horaha u watay ayadoo caafimaad qabto gabadh quruxda badanna wadatay u ay tiri cadowgaalla waana iga kafiy gabadhana waana soo siiyey qaado aduu gabadha nabi ibraahiima guursaday waxay u dhashay nabi ismaaciil oo nabigeenu ku abtirsado ah, saasay haajira ku timi marka wuxuu yidhi xaafidku see looga jawaabaa had aayaddan waxay sheegeen nebi ibraahim waxaa rumeeyey luud xadiidka saxiixana waxaa ku sugan aniga iyo adiga adduunka korkiida ka joogna wax mu'miniin waxaa lagu jawaabayaa wuu yidhi nin iyo xaaskiis oo labadaasu mu'miniin laba isqabtoo mu'miniina labadeenna ka jira saasaa lagu jawaabaya saasaa lagu jawaabayaa marka nabi luud unbaa rumeeyey nabiyullaahi luud ayaa rumeeyey kadibna waa ka hijroodeen oo markuu rumeeyey nabi ibraahim wuxuu yidhi meesha waa ka tegaynaa meel cibaadada ilaahay aan ku makarsanaan tegayna oo aan laysku cadaabayn maxaad ilaahay u caabuday markaas ciraaqay joogaan sawaadu kuufay joogeen waa ka tageen xaraanay tageen xaraana waa ka tageen shaamay tageen marka wa qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim qaala faacilkeeda luuda u dhow in loo celiyaa waa dhici kartaa laakiin sida raajaxa nabi ibraahima loo celina maxaa yeelay damaa'irta soo socoto ka dambayda aa laysku waafaqsan in ibraahim loo celina si damaa'irtu isku dariiq ugu marto qaala faacilkeeda u celi ibraahim wa qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi innii aniga muhaajiru mid hijroonayaan ahay ilaa rabbii ilaa xaysu acbudu rabbii meel aan rabbigay ku caabudi karo cibaadada rabbi aan la ii dhibayn aan aadaa innahu rabbigay huwa alcasiisu waa midka qaalibka wuxuu doonaa meel mara alxakiimu waa alla xikmad badan wax alla wuxuu samaynaa marka hore waa lagu imtixaanaa in diinku daacadka ay ahayn kale haddaad awoodda weynoo rabbi ka cabso weydatan makhluuqa ka cabsato ee aad ayaga adeecdo rabbina caasido waa fashilantay adduuniya aakhirana waa qasaa laakiin haddaad adkaysato rabbi ku kalsoonaato nusrada alleed helaydaa waana kugu filan yahay waana kugu filan yahay isagu ilaahay waa xakiim wawahabnaa waxaan siinuu ilaahay yidhi lahu ibraahiim isxaaqa nabi isxaaq iyo wa yaxquuba mar maadaama uu ka hijooday tolkiis ilaahay dartiisna uga tegey sidii suuratulmaryam aan ku soo marnay falama ictazalahum wamaa yacbuduuna min duuni illaah wahabnaa lahu isxaaqa yacquuba wa kullan jacalna nabiy mar alle markuu ka hijrooday horta ismaaciila u dhashay afar iyo toban sano kadibna isxaaq ayaa u dhashay isxaaqna weliba waxaa loogu bishaareeyey asagoo nool nebi ibraahim inuu wiil dhali doono wiilkuna nabi noqon doono ah, taasuna farxad kale u noqoto ilaahi waa ka deeqay dadkii oo dhan wa waxaan ووهبنا وحن سنو إلهي لله إبراهيم إسحاق إسحاق oo ah ina إسحاق laakiin waasina waxaa loo leeyahay isagoo nool unta dhashay uu ku farxay oo ishiisu ku qabowsatay wajacalnaa waxaan sinu wajacalnaa waxaan yeelnay uu ilaahay yidhi fii duriyati nebi ibraahim carruurtiisa annubuwata nabinimo iyo walkitaaba kitaab macnaheedu waa maxay nebi ibraahim maalintii dabka lagu riday ee uu tanaasuli diiday kadib nabi dambe lama soo dirin ilaa caruurta nebi ibraahimna laga soo diro dib dambe nabi kale looma soo diro kitaab dambena lama soo dejin ilaa caruurtiisaa lagu soo dejiyo dhammaan kutubtii ka dambayday ee towraad injiil zabuur kitaabkan qur-aanka duriyadiisiyaa loo soo dhiibay dhammaan ambiyada reer banu israa'iil ee tirada badnaa carruurtiisay ahaayeen ilaahay wuxuu ku karaameeyey nabi dambe inuusan dib u soo dirin ilaa carruurtiisa inuu ka dhiga maahan ilaahay baa ku karaameeyey بل سيده إلهي أشرفتي حيال أصبان نفتيس إلهي أقلاف آه عروركو قلينا إنت إلهي الجور حيو برتا صعب كاسا إلهي سيدة مرحب وقولي ستي آه وحب الله محب مالكي سينا مرائب ومرتكم ارتقال نفتي سيو بحشي دريدي سيو بحشي حوليه سينا وابحش وحوالبا ريلادا تبيو كورمريني نفتي سيو بحشي عروركي سي جور حيو برتا صعب kaasaa rabbi ka da xoolihiisna malaa'ig u qaad oo ku marti qaad inta mooday dad marka naf iyo maal iyo caruur ma kala reeban wax walba rilada rabbiyu ka hormarinay waxaa rabbi u karaameeyey si aan qof loo karaamo sababtoo ah hal nabi oo dambe lama soo dirin ilaa caruurtiisa laga dhigay bal fiiri sida ilaahay u karaameeyey ilaah wuxuu yidhi subxaana وجعلنا وحن يلي في ذرية عرورتيس النبوة النبي والكتاب كتاب وآتيناه إبراهيم وحن سينا أجر وأجر كيسي في الدنيا الدنيا الدنيا أجر كيسي المسي محال سيئي وحر حافظ جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة إلهي وحو يسكو الليبان الدنيا مدى آخرة فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحم والمورد العدل وزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن فكل أحد يحبه ويتولاه الدون كوك الله مركو امتحانك كو قوليستي رزق واسعة وفرحة النولة إلهي سي قولي واسعة إلهي سي بيد معانا دردرها إلهي سي حاس ونكسن إيه صالحة ammaan wanaagsana ilaahay dhulka u dhigay korkiisa qof kastoo diin sheegta waa ammaana nabi ibraahim yahuudda yahuuda waa ammaanaya kirishtaan waa ammaanaya waxa diinba sheegtaa bal waxay leeyihiin annagu diintiisaan ku suganna ammaana loo dhigay cirkaa lo laga jeclaada inkaasoo dhulkana jacayl ilahay usoo dhig jacayla ilaahay soo dhig ilaahi waynaa sacaadadii adduunu midii aakiro ula xariiriyay وإنه إبراهيم في الآخرة آخرة دحديدة لمن الصالحين في أي في زمرة صالحين الصالحين كجماعة ذو كم ذهاب وحال الله صوت إليا صالحين تدرجة أبو الصحيح أولو العزم أي الله صوت جمعي أبا المرين تصالحين لصيامد أبو الصحيح الله صيني فآمن وحرم له إبراهيم لوط لوط وقال وقال النبي إبراهيم innii aniga muhaajirun midkii hijroonayaana ilaa rabbii ilaa xaytu acbudu rabbii rabbigay meelan ku caabudoon xor u ahayaan u hijroonayaa oo ilaa ardi shaam ah innahu rabbigay huwal casiisu waa mid qaalib oo tiisu meel marto alxakiimu waa la xikmad badan wuxuu samaynaa wa wahabnaa waxaan siinuu ilaahay yidhi lahu nebi ibraahim isxaaqa isxaaq wiilkii la dhihi jiray oo nabiga alla ka dhigay iyo wa yacquuba yacquub isna nabi ilaahay ka dhigay wa jacalnaa waxaan yeelnu ilaa yidhi fii duriyatihi carruurtiisa annubuwata nabinimo iyo wal kitaaba kitaab dhammaantiis wal kitaaba agsha ku jirtaa jinsiya kitaab kastoo isaga gadaalkiis la soo dejiyey wey wa aataynaahu ibraahim waxaan siinay ajarow ajarkiisa fidunyaa dunyada dhexdeeda wa innahu ibraahim fil aakiratina lamina saalixiina kuwa suusuubanuu ka mid yahay waluudan wadkur nabiga ummadaada u sheeg luudan nabi luud id waqti ummadaada u sheeg qaala nabi luud uu ku yidhi liqowmihi qowmkiisii innakum idinka la ta'tuuna waxaad la imaanaydaan alfaaxishata arrinta foosha xun maa sabaqakum idinkagama hormarin bihaa faaxishada min axadin qofna axadkoo min alcaalamiina caalamyaalka ka mid ah ha innakum idinka la ta'tuuna rijaala ma raggaad u galmoonaydaan wataqdacuuna sabiila waddadiina ma goynaydaan wa ta'tuuna ma waxaad kula imaanaydaan fii naadiikum fadhiyadiinna almunkara munkar famaa kaana jawaaba qowmihi nebi luud qoomkiisa jawaabkoodii ma noqon ilaa an qaalu inay yidhaahdeenu ma ahane iitinaa noola imow bicadaabillaahi ilaahi cadaabkiisa in kunta haddaad ka mid tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegayna alla soo diray qaala nabi luud wuxuu uhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyo unsir unsurnii iiga hiilli cala alqowmi qowmka almufsidiina ee dhulka fasahaadiya nabiyullaahi luud ayaa ilaahay inkaana nooga warrami wiilkii uu adeerka u ahaa nebi ibraahim ee keligiis rumeeyey qoomkiisii kiiya alla doortoo rasuul ka dhigayba markaasaa qoom dhan loo diray wa luudan wedkur nabyo ummadaada u sheeg luudan luud id waqti u sheeg qaala uu ku yidhi liqowmihi qoomkiisii innakum idinka la ta'tuuna alfaaxisha waxaad la imaanaydaan arrinta foosha xun oo ah liwaadka ama rag isfuulaya maa sabaqakum waa musta'nafa maa sabaqakum idinkagama hormarin bihaa faaxishadaas min axadin axadun qofna axadkoo min alcaalamiina caalamyaalka ka mida adduunka korkiisa nin nin wax ka doonaya ayagaa ugu horreeyey qof banu aadanaho waxaas u fekera lama arko ayaga hortood ayaga ugu horeeyey aynakum idinka la ta'tuuna rijaala raggi miyaad u galmoonayda musiiba aynu ku dhacday wa taddacuuna sabiila waddadana waa goynada isbaaraleyna wa ahay wadooyinka isbaaro dhiga jireen hantidana waa dhacayaan raggana waa kubsanaya hantidana waa dhacayaan raggana waa kubsanaya saas daraaddeeda ilaahi wuxuu cadaabay cadaab aan qofna la cadaabin dhulkaa lala jaray malagaa ku dhawaaqay wadnuhu markuu go-ay la qaaday cirka agtiisa marku maraayo soo rogo ciidda meeshii koreydaa hoos loo dhigay dhagxaan naarana rooba looga dhigay welidaa sidaas daraaddeed ayay saxaabada qaar ka mida waa ku yidhi dadka oo ragga ragga wax ka doona cuquubadoodu waa dariiqaas ilahay in la marsiiyo oo ah guriga magaalada ugu dheer inta la geeyo oo lugaha la qabto waa in soo fororiyo horta madaxa maskaxda ulkaa ka bilaabo markii madaxuu kala dilaaco dhagxaan markaas gadaal korha looga soo daadiyo sida loogu wado markuu burburo markaas qashinka ha la iska xaaqo baktigiisa waay hadduu marka muslim ahaa markii saas loo galo qabuuraha muslimiinta waa lagu aasa hadduu muslim ahaa ah, hadduu gaal ahaana kuwa gaalada lagu dara kuwa gaalada lagu dara marka waa dhaqan aad u xun weliba isbaara haduu hadduu yahay la aasi maha qofku hadduu isbaara oo dadka isbaarada dhigta ee dadka khaasatan kuwa inta dadka ama dile ama hantida dhaca ama wax kufsada kuwaas inta la dilo sida aayaddii suuratulmaa-ida aan ku soo marnay ayaa geed la sura meydka waa inay dhacaankoodu dhulka ku dhammaado maaha in la caaso dhacaankoodu waxaa la rabaa dis wuxuu ahaa wey gabaruu kufsada wuxuu ahaa gacanta ka laalaadaa qof ayaan dhaweed la suray weeye isbaaru meesha ku dhigto qofka ku dil waa in saas ay dheg waadi ka dhacda شرعgaas u yaala suuradaas u taal aayada suuratu maa'ida u taal inma jazaa'u alladheena yuharibuna Allah wa rasuuluhu marka soo mareynana waa u maleeyna inaan soo naqlinay ibn al-arabi kitabkiis ahkaam al-qur'an ka isbaarilay insaas u sheegay soo ma jeedid dadka diinkaas haysta agaala waxay u keenayda xeerka waxa weeyaan jinsiga xeerka jinsiga waxa weyn si waxa weyn dumar aan la kubsaday waa la xoogaysi amniga loo sugo xeerka jinsiga Allah saxiib xeerka jinsigu waa kufri iyo dalaal iyo baadi dad muslimuna waxay qaataan maaha dadkan waxay haystaan sharci uu soo dejiyey rabbulcaalamiin ilaahay wixii hadda ka hor dhacay ogaa waxa hadda dhacayana og hadda kadib waxa dhici doonan og sharci uu soo dejiyaan haysana hadii asaga lagu dhaqmo adduunka korkiisa lagu arki maa qof wax kufsada la arki maa marka waxaas baktiga uma baahna muslim wax lagu dhaqanayo wax la dhex keenayna maa waxaas Ah, wax la dhex keeno iyo wax ummad muslima dhexdooda la keeno waxaasu maaha marka shaqada qoomlo dadka ku dhaqma nuucaasa laga rabaa in loola dhaqmo aynakum idinka la taatuuna rijaala raggi miyaad u galmoonaydaan wa tabdacuuna sabiila waddadana ma goynaydaan isbaaray dhiganayeen raggana waa kusayn maalkana waa dhacayeen hadii waddadii marka la ogyahay in hantidiina la dhacaa dadkiina la kufsanaa wax mara male mar waddooyinkii waa go marka la waddo wax kufsi ka dhacay lama mari karo آه. وتاتون ما واحد كل ايمان اذا في ناديكم فبيدين المكرمك فبيدوده وهي عانكو اهاين قوم كاسم العونين تا الى سلطانته اسكو انكري اي غوبها اي فديان ميلها اي كوشهان اي ميلها اي فلسطين فدكو ديركا منكر وضاه اسكي هي قف مركو منكر سمينا قفكا كلي واكو قسلا ما هاني تريبنا ساس يا هجري caafidka halkan wuxuu ku keenay munkarkaas fadhiyada ay ku samayn jireen maxaa ka mid ah hadalla xunxun iyo afcaal xunxun oon qof qof ku inkiraya la aragay samayn jireen qaarkood culummada waxay yidhaahdeen raggaaba isku fuuli jira iyadoo u jeedaan allaba inta isku fuule qof inkiraya male qaar kale waxay yidhaahdeen sida waxa weeyaan xumaanta ay samayn jireen waxay tahay qaara aaryo gadaal ka sii dayna xaa rabe waxyaad xisaab laawaha orod suuliga aad in la yidhaa soo maaha inta kalena waa ku qusli ah, markuu aariya sii daaya inta kale waa qusli saasay ahaayeen culimo kale waxay yidhaahdeen caaisha sidaasna u fasirtay culimo kale waxay yidhaahdeen munkarka ay fadhiyada ku sawi jireen kamid ah xoolaha isku diri jireen laba wana isku dirayeen sida isku hartinaayeen daawanay laba digaag hadda ka isku salidaya waa wax shayaadiin ayaga oo ahlu shar Ah. markaasay fiirinaysa isku dilaayeen balabada digaan ah. waa wax akhlaaq xumo iyo shar dhammayday wataatuuna ma kula imaanaydaan fii naadiikum ya iyo golihiinna almunkara wixii sharciga lagu inkiray famaa kan intaas oo xumaana markuu uga digay maxaa la rabay war waa qaldanna war waa toobad keenaynaa bal fiirisay u hadleen famaa kaana jawaaba qowmihi nabi luud qowmkiisa ma noqon ilaa an qaalu inay yidhaahdeen maahane iitinaa noola imow bicadaabillaahi ilaahi cadaabkiisa in kunta haddaad ka mid tahay min kuwa runta sheega qaala wuxuu yidhi nabi luud rabbi yaa rabbi rabbigaygiyo unsurnii iiga hiiliyo iiga gargaar cala alqowmi qowmka almufsidiina ee wax fasahaadiya wa luudan weedkur nabigo ummadaada u sheeg luuda nabi luud id waqti u sheeg qaala nabi luud uu ku yidhi liqowmihi qowmkiisii inakum idinka lata'tuuna alfaaxisha lata'tuuna waad la imaanaydaan alfaaxishata arrinta foosha xuna liwaadkaa maa sabaqakum idinkagama hormarin bihaa faaxishada min axadin qofna axadkoo min alcaalamiina caalamyaalka ka mid ah a inakum idinka lata'tuuna rijaala ma raggiyaad u galmoonaydaan wa tabdacuuna sabiila jidkana ma jaraydaan wa ta'tuuna ma waxaad kula imaanaydaan fii naadiikum golayaalkiinna المنكر منكر ميت كل إيمان أيضا فما كان جواب قومه النبي لطقوم كيسا جواب كودي من نقون إلا أن قالوا إليه رهدين معهم إبتنا نولا إمو بعذاب الله إلهي عذاب كيسا إن كنت أداد كمتاهي من الصادقين وكوى رنت الشيخ قال النبي لطقوم للرب يا رب ربي قيبيو انصرني إيقه إليو إيقه قرقاه على القوم قوم كالمفسدين إيه وحفسها هذه walamaa jaa-ad markay u timid rusulunaa rususheenni ibraahiima nebiyullaahi ibraahiim bilbushraa bishaaradii markay ula timid oo biisxaaqa wa yacquuba ay ugu bishaaraynayeen qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdeen innaa annagu muhliku ahli haadihiilqaryati qaryadan dadkeeda kuwii halaagayaan nahay inna ahlahaa qaryadan dadkeedu kaanuu waxay ahaadeen daalimiina kuwa gardaran qaala nebi ibraahim wuxuu ku yidhi inna fiihaa qaryada waxaa ku sugan luuda nabi luud qaaluu malaa'igtii waxay yidhahdeen naxnu annaga aclamu u ogaal badan biman qof fiihaa qaryada dhexdeeda ku sugan lanunajiyannahu luud waa badbaadinaynaah badbaadinaynaa wa ahlow ehelkiisana waa badbaadinaynaa ila mraatow xaaskiisoodnan badbaadaynun ma ahane kaanad xaaskiisu waxay ka mid ahaatay minalqaabiliina kuwa cadaabka ku baaqiga noqonaa walamaa anjaad rusulunaa rususheennii markay u timid luuda nabi luud siica waa la murugo geliyey bihim bisababihim malaa'igta u timid sababteedu aad loo murugo geliyey wa daaqa waa ciriiryoonaaaday nabi luud bihim bisababihim malaa'igta u timid sababteed darcan min jeeti darcin xagga daaqada iyo awoodda xaggeeda laga murugo geliyey oo uu ka ciriiryoonaaaday darcan min jeeti darcin ay xagga daaqada iyo awoodda ayuu ka ciriyoonaaday wa qaaluu malaa'igtu waxay yidhahdeen laa taqaf luudow ha cabsan walaa taxsan ha murugoonin innaa annagu nurajuuka adiga kuwii ku badbaadinayaan nahay wa ahlaka ehelkaaga kuwii badbaadinayaan nahay raataka xaaskaaga marka laga reebo kaanad xaaskaagu waxay ka mid ahaatay min alqaabiliina kuwa cadaabka ku haraha inna annagu munziluuna kuwa ku dejinayaan nahay calaa ahli haadihi alqaryati magaaladan dadkeeda korkooda rijsan cadaab cadaabkoo min asamaa'i kor ka ahaaday bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi fisqihim daacada allay ka baxeen sababteedaan cadaab ugu soo dejinaynaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad taragnaa waa ka tagnay minhaa min qaryati qowmi luud qoomu luud qaryadoodii xaggeeda aayatan calaamad ayaan uga tagnay aayaddaasoo bayinatan cad liqowmin aan uga tagno calaamadaas arkaa qoomkoo yacqiluna wax garana ilaahi weyna subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegaa markii nabiyullaahi luud calayhi salaam uu ka gargaar dalbay isla markiiba malaa'iga alla soo diray malaa'igtaasu laba shaqay u socotaa nebi ibraahim inay sii marto oo ay ugu bishaaraydo ilaahay xaaskiisii saara oo duqowday inuu ka sii doono wiil wiilkuna wiil kale dhali doono labadooduna laba nabi noqon doonaan bishaaradaas waxay u wadaan nebi ibraahim labaad waxay kaloo u socdaan kafaradii qoomuluud inay halaagaan qoomkii nabi luud loo dira diiday inay halaagaan nebi ibrahim inay ku soo hormareen walamaa jaaad walamaa jaa-ad markay u timid rusulunaa rusushayadii ibraahiima nebi ibraahim bilbushraa bishaaradii markay ula timid biisxaaqa wa yacquuba ay ugu bishaaraynayeen qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii rusushu waa malaa'ig laakiin wiilal yaryaro qurxoon oo qurux badana isku soo ekaysiiyeen markaas nebi ibraahimay u yimaadeen marka laakiin nebi ibraahim markii uu yimid ay u yimaadeen oo unta dibi yar oo dhaylo ah oo shilis oo aad u cayilan oo uu soo formeeyey u keenay oo ay cuni diideen uu kaba cabsaday kadib ay isku sheegeen inay malaa'ig yihiin markaasay ugu sheegeen asna inay bishaaradan u wadaan qoomuluutna inay shaqo ka qabtaan loo soo diray qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdeen inna annagu muhliku ahli haadihi qaryati qaryadan waa saduum waa magaalada la yidhaha saduum waa qaryatu qowmi luut reer luut meeshay deganaayeen qoomkii nabi luut loo diray meeshay deganaayeen weeye marka magaaladan dadkeedu ku halaagayaan mahay ay raadeen in ahlaha magaaladan dadkeedu kaanu waxay ahaadeen daalimiina kuwa gardaran qala nabi ibraahim wuxuu yiri in fiha magaalada waxa ku sugan luuda magaalada min nab ilaahay ku sugan qaaluu malaa'igtii waxay yidhahdeen nahnu annaga aclamu kaan naqaanoo kaa og biman qofka fiha ku sugan iska soo xana annaga allah na soo diray dadka dhex joogana waa kala naqaan lanunajiyanahu waa badbaadinaynaa oo badbaadinaynaa luud wa ahlahu ehelkiisana waa badbaadinaynaa ila imra'atahu xaaskiisoo dhan badbaadayn ma ahani kaanad xaaskiisu waxay ka mid ahaatay min alqaafiliina kuwa cadaabka ku baaqi noqona ay min albaaqiina fi lcadaabi taasuna waxay ku tusaydaa haddaad ilaahay ka fogaatood caasido qof fiicanaan u dhowahay wax kuu tarime ninkaygaa fiican xaaskaygaa fiican aabbeeyaa fiicnaa wiilkaa nala fiican gabadha nala fiican hal xaba ma goy daad aduu ilaahay ka furato ah, xaaskaaga cadaabkay ku haraydaa halle marka qof walbaa waa inuu naftiisa xarbiya dadaalaa siduu cadaab alle uga badbaadi lahaa wey waxay yidhahdeen cadaabkay ku harayda waa ka gudbeen iyadoo wiilal yaryaro qurux badan oo dhalaalaya u eg ay u tageen nabi wuxuuna dhex joogaa mujrimiintii oo waxa weeye martida iyo musaafirka aanba laga soo gaarin walamaa an jaa-ad rusulunaa rusulshayadii markay u yimaadeen luuta nabi luud siia ah waa la xumeeyey macnaha waa la murugogeliyey bihim bisababihim rusulsha sababtoodaa loo murugogeliyey maxaa yeelay wuxuus yidhi mujrimiintiiya soo adaa kamana xeli karti aad u u murugay ayagu u naxa wa wadaaqa waa ciriiriyoonaaday bihim bisababihim rususha u yimaadeen sababtood ayuu la iriiriyoonaaday darcan min jihati darcin xagga daaqada ay daaqatan wa quwatan xagga awood ahaan maxaad ka qaban kartaa waa martigaadii cadowgiina kama celin kartid murugo marka darcan haddii la yidhaha ay sadran xagga laabta waa tafsiir bilaasi markaad dhibaato ku haysata awoodaad waxga uga qabatana aadan lahayn markaas qalbigu waa ku xanuuna Ah, oo waxa ka dhalana qalbiga inuu ku xanuuno oo ciriiri u dareemo qalbiga laakiin darci marka leeyahay waa daaqatan wa quwa wey ah, xagga awoodda xaggeedu ka ciriyoonaaday wey markay arkeen inuu ciriyoonaaday isku sheegeen oo ay yidhaha annaga aadan ma nihin annaga wax nagama soo gaari karaan muslimiintu adaanba u nimid inaan ku badbaadinaba wa qaaluu waxay yidhahdeen laa taqafa cabsanin walaa taxsanha murugoonin innaa annagu munajuuka adiga kuwii ku badbaadinayaan nahay wa ahlaka ehelkeega mu'miniinta kuwii badbaadinayaan nahay ilam raataka xaaskaaga oo aanan badbaadayn maahane kaanad xaaskaagu waxay ka mid ahaatay min alkaafiriina kuwa cadaabka ku hanaha inna annagu munsiluuna kuwa dejinayaan nahay calaa ahli haadihi alqarya qaryadan dadkeeda rijsan cadaab kuwa ku dejinayaan nahay cadaabkoo min asamaa'i kor ka ahaaday bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi fisqihim daacada alloy ka baxeen sababteedan cadaabka ugu dejinaynaa walaqad taragnaa waa ka tagnu ilaah yidhi minhaa min qaryati qowmuluud nabi luud qoomkiisii qaryadoodii waxaan uga tagnay aayatan calaamad calaamadaasoo bayinatan cad liqowmin aana uga tagnay qoomkao yacqiluuna wax calaamad lagu cibro qaato oo maxay ahayd cabdullaahi ibni cabbaas wuxuu yidhi wa hiya aahaaru manaasilihim alkhariba guryahoodii burburay weeyaan oo qof walba meeshii mara uu arki karo wa hiya aahaaru manaasilihim alkhariba waa guryahoodii oo burburay raadkii ka haray qataada ibnu dicaamana wuxuu yidhi hiya alxijaaratu alatii uhlikuu bihaa abqaaha allaahu xataa adrakaha awaailu haadihi lumma dhagxaantii lagu naaray ee irka looga soo daadiyo roobka looga dhigay dhagxaantii ummaddan awalkeedu waa soo gaaray meeshay tiri meeshay ku rasaysneen awaa-ishii ummaddan waa soo gaareen dhagxaantii roobka looga dhigay taas weye aayaddu mujaahid wuxuu yidhi hiya duhuuru lmaai laswad fii baladihi waa biyaha qurunka badan oo meeshii dhulka laga jaray biyo qurun badana ka dilaacay oo markaad marayda meelaan u dhoweyn kuusoo uraya oo wax xayawaanoo ku nool aan la arag ah, albaxru meyid waxa weye urka iyo qurunka hal noolaa male ah, hal qof kalluun iyo midna laguma arko ah. biyo ur badan oo wasaq badan meeshii dhulka lala jaray biyahaas madow wey marka dhammaan mufasiriintu waxay yidhahdeen intaas wa tafsiir mid walbaaba aaaarta aayadii qayb ka miduu sheegay isku darkaas wey marka aayadda dhammaan waa aayaddii waxa weyaan aayadda meesha talo waxaa soo gelaya guryihii burburkooda waxaa soo gelaya dhagxaantii lagu soo daadiyey waxaa soo gelaya biyaha qurunka badan intuba waxa weyaan waa aaya bayine walamaa jaa'at rusulunaa rusushayadii markay u yimaadeen ibraahiima nabiyullaahi ibraahim bilbushraa bishaaro ay ugu bishaaraynayaan biisxaaqa wa yacquuba markay ula yimaadeen qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii innaa annagu nuhliku ahli haadihi alqaryati qaryadan dadkeeda kuwii halaagayaan nahay inna ahlahaa qaryadan dadkeedu kaanuu waxay ahaadeen daalimiina kuwa gardaran qaala wuxuu yidhi nebi ibraahiim inna fiihaa qaryada luudana ku sugan qaaluu malaa'igtii waxay yidhahdeen naxnu annaga aclamu u ogaal badan biman qof fiihaa qaryada ku sugan lanunajiyanahu waa badbaadinaynaahoo badbaadinaynaa nabi luud iyo wa ahlow ehelkiisa ila mraataw xaaskiisaonan badbaadayn un ma ahane kaanad xaaskiisu waxay ka mid ahaatay min alqaabiliina kuwa cadaabka ku baaqi ahaana walamaa anjaadu rusulunaa rusushayadii markay u yimaadeen luuda nabi luud sii awaa la murugo gelayey bihim bisababihim rususha sababtooday la murugeen rususha sababteed uu la murgay nabi luud wa daaqa waa ciriiriyoonaaday ciriiri uu dareemay bihim bisababi rususha sababtood darcan xagga daaqada iyo awoodda ayuu ka ciriiriyoonaaday wa qaaluu waxay rusushii yidhaahdeen laa taqaf ay laa taqaf calaynaa ha noo cabsan annaga mana soo gaari karaan annaga walaa taxsan ha murugoonin annaga nama soo gaari karaane innaa annagu munajuuka adigaanba ku badbaadinaynayo waahlaka ehelkaaga ila mra'ataka xaaskaaga oo aanan badbaadayn un ma ahanin kaanad xaaskaagu waxay ka mid ahaatay min alqaabiliina kuwa cadaabka ku haraha inna annagu munzilu calaa inna annagu munziluuna kuwa ku dejinayaan nahay calaa ahli haadihi alqaryati qaryadan dadkeeda rijsan cadaab kuwa ku dejinayaan nahay cadaabkaasoo min asamaa'i kor ka ahaaday bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi fisqihim daacada alloy ka baxeen sababteedaan cadaab ugu dejinaynaa walaqad taragna waxaan uga tagnuu ilaa yidhi minhaa qaryadii qowmuluud aayatan calaamad oo weyn oo awoodda alle ku tusayda liqowmin qowm ayaana uga tagnay qowmkoo yacqiluuna wax garanaa wa ilaa madyana wa arsalnaa waa dirnay ilaa madyana reer madyan akhaahum walaalkoodaan u dirnay shucayban shucayb ah faqaala nabi shucayb wuxuu yidhi yaa qowmi tolkaygiyo ucbudullaaha allaah caabuda warjuu ay waqshow ka baqa alyowma maalinka alaakhira dambeeya walaa tactow ha fasahaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalatiin kuwa fasahaadina fakadabuuhu nabi shucayb way beeniyeen qoomkiisii faaqidatun waxaa qabatay arrajfatu dhulgariir fa asbaxuu waxay noqdeen jaatimiina kuwa kuudkuudada oo afgembi u yaallo afka iyo jilbaha dhulka ku haya fii daarihi magaaladoodii dhexdeeda kuwa kuudkuudaday ahaadeen ilaah wuxuu noo sheegay subxaana wa tacaala addoonkiisii rasuulkiisii nabiyullaahi shucayb calayhi salaam inuu u diray reer madiyan ilaah wuxuu yidhi subxaana wa ilaa madyana wa arsalnaa waa u dirnay ilaa madyana reer madiyan akhaahum walaalkood shucayban oo shucayb ah faqaala nabi shucayb wuxuu yidhi yaa qowmi tolkaygiyo uqbudullah allah caabude warjul yowma maalina ka baqa maalinka alaakira oo dambeeya warjul ay waqshow lyowma waqshow ka baqa weeye alyowma maalinka alaakira oo dambeeya qiyaamaha walaa tacfow ha fasahaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalatin kuwa fasahaadina oo dhulka macaasida ka daaya macaasi badan samay jireen macaasidaas waxaa ka mid ahayd inay beegga nuqsaamiyaan miisaanka inay nuqsaamiyaan isbaaraley oo laba nuuc ay ahaayeenoo dadka diinta u socda isbaaray u dhigan jireen kaa u socotaa nabigana diin ka qado diinkaa raacma hor iska laabo danahaaga adduun qabso isbaaraley oo xagga diinta waa lahaayeen isbaaraley xagga adduunyadana waa lahaayeen oo inta isbaaro dhigtaan ay wax alla wixii ganacsi iyo badeeco wata meeqaad sidaa intaasaa saaran boqolkii toban iskaga dhibsanaya ah, boqolkii toban waxaad moodaa inay la ah, waa tirinayaan xoolo islaami tirina madaale madaa soo saaray gaariga xad u tirseen baliilab darana meeqaa saaray intaasoo kiintaal ku dhufo iskaga dhibsan waxaad moodaa sheer ku leeya isagu xoolo islaameed qof tirsa haddaad aragto waa shaqadii waxawa reer madiina xaad u tirseen inaad ogaataa ma kuuma ogaanay xag la tirini adiga maa soo saara ma shirkaad ku ta marka labada isbaaraba waa u ooli jireen ilaa wuxuu yidhi subxaana fakadabuuhu waa beeniyeen nabi shucayb faaqadatum waxaa qabatay arrajfatu dhulgariid saddex cadaabaa lagu cadaabay marar badana soo marnay malag gariiray malagu markuu dhawaaqay cadaabu yowmi dullana waa lagu cadaabay naara looga soo daadiyay tacaba kulayl lagu salagay markay gubteen oo ay yidhaahdeen halkaa la galaa daruur la keenay markay hoosteeda tageen aa ku dhawaaqay dhulkiiyaa gariiray wadnaha afka soo galay cirkana naara ka soo daadatay saddexaa la isugu daray fakadabuuhu nabi shucayb waa beeniyeen fa aqadathum waxaa qabatay argajfatu lulgariir fa asbaxuu waxay noqdeen jaatimiina kuwa kuudkuudada macnaha afgebya u yaalin waxa weeyaan afka iyo jilbahay dhulka ku hayaan kuwa kudkuuda fii daarihim magaaladoodii wey waa ilaa madyana waarsalnaa waa u dirnay ilaa madyana reer madyana qaam walaalkood shucayban oo shucayb ah fa qaala nabi shucayb wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayo ucbudullaaha allaah caabuda warjul yowma maalina ka baqa maalinka alaakira dambeeya walaa tactow ha fasahaadinin oo macaasiya ku samaynina filardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalatiin kuwii fasahaadina fakadabuuhu waa beeniyeen nabi shucayb faaqidatun waxaa qabatay alrajfatu dhulgariib fa asbaxuu waxay noqdeen jaasimiina kuwa kuudkuudadaa fii daarihim magaaladoodii wa caadan waa halagnaa waa halaagnuu ilaaha yidhi caadan reer caad wa samuudan reer samuudna waa halaagnay waqad tabayana lakum waana idin caddaaday ihlaakum la halaagidooda min masaakinihim guryahoodiiyuu idinkaga caddaaday wa sayana lahumu shaydaanu shaydaana u qurxiyey acmaalahum camalyaalkooda fasadahu shaydaan wuxuu ka jeediyey cani sabiili jidkii xaqa ahaa wa kaanuu waxayna ahaayeen mustabsiriina kuwa aad u yaqaanaa fii umuuri dunyaa arrimaha adduunyada wa qaaruuna waa halagnaa waan halaagnay qaaruuna gaalkii qaaruun ahaa wa fircawna fircoonna waa halaagnay wa haamaana gaalkii haamaanna waa halaagnay walaqad jaa'ahum fircoon iyo qaaruun iyo haamaan waxaa u yimid muusea nabiyullaahi muuse bilbayinaati mucjisooyin cadcad ayuu ula yimid fastakbaruu way is weynaysiiyeen can itibaaci alxaq xaqa la raaciddiisa iskala weynaadeen fil ardi dhulka korkiisayna isku weynaysiiyeen wamaa kaanuu ma aysan ahayn saabiqiina kuwa ka fakada cadaabanaa cadaabkayaga fa kullan dhammaan akhadnaa waa qabannayuu ilaah yidhi bidembihi dembigiisa sababtiisaanna u qabannay fa minhum ummadahaasuu ka mid ahaaday man gabal arsalnaa mankaasoo arsalnaa aan dirnay calayhi korkiisa xaasiban dabayl dhagxaan qaruuraxa wadata wa minhum ummadahaas ayuu ka mid ahaaday man gabal gabalkaasoo aqadatu ay qabatay asayxatu qaylo mala ku dhawaaqay wa minhum ummadahaas ayuu ka mid ahaaday man gabal gabalkaasoo khasafnaa aan la goynay bihi bacdiga al-arda dhulka wa minhum ummadahaas ayuu ka mid ahaaday man gabal gabalkaasoo arsalnaa aan ku dar wa minhum ummadahaas ayuu ka mid ahaaday man gabal gabalkaasoo aqraqnaa aan maashayno badda ku qarqinay وما كان الله الله ما هان ليظلمهم إنه ظلميه ولكن كانوا أمدها لهلاقي وحي أهادين يظلمون إنه ظلميان أنفسهم في الكودة إلى وقل نوغا ورمي سبحانه وتعالى أمده رسوش إلهي بيني سيدو أبابئيي مدول بردنبي سوغو قبطي ilaahayna adoomada ma dulmiyey dhammaan waxa ay u baabi'inay eersadeen waa dunuubtoodii wa caadan waa halagnaa waa halaagnay caadan reer caad wa hamuudan reer hamuudna waa halaagnay wa hamuuda reer hamuudna wa halaagnay tasriif iyo cadamu tasriif labaduba ku bannaan munsarifaa laga dhigi karaa hamuudan markaas waa bimacnaa xayin wa hamuuda waxaa laga dhigi kara maalaynsarifo markaasna waa bimacna alqabiila oo taniif iyo calamnima iskula jirta markaasna asmaa lqabaa'il oo dhammaana sidaa wa caadan reer caad waa halaagnay wa tamuuda reer tamuudna waa halaagnay waqad tabayana lakum waana idin caddaaday ihlaakum la halaagidooda oo wax uga cadaaday labada qolaba dhulkan carabtay deganaayeen reer caad axqaafay deganaayeen waa dhulkan u dhow xadramuud waa bilaadulyaman carabtu habeen iyo maalin maalinay tegayeenoo arg dul marayeen axqaaf halkaasay deganaayeen ee qoladan reer tamuudna waxay deganaayeen xijri qura agtiisa weeye magaalada madiinatu rasuulillah marka laga tago dhanka shaam loo sii socdo ayay ku taallaa marka meel waxay ahayd dhul waa dhul carabtu ay mar walba maraayeenoo arkaayeen wa waqad tabayana lakum waa idiin caddaaday ihlaakum la halaagidooda min masaakinil guryahoodiinu kugu caddaaday guryahoodii xaggooda ayuu kaga caddaado maalin walbaad aragtaan burburka iyo raadka wasayana lahum dadkaas halaagga sababta u keentay waxay ahayd rabbiyay caasiyeen rusushay khilaafeen shayddaanay addeeceen naftooday raaceen rabitaankay raaceen dimuqraadiyiin rabitaanka raacay ahaayeen wasayana lahumu shaydaanu shaydaana u qurxiyay acmaalahum camalyaalkooda fasadahum wuxuu ka jeediyey cani sabiili jidkii xaqa ahaa asabiil alxaqa wey jidkii xaqa ahaayuu ka jeediyey wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa wax kala arka waxaa loola jeedaa kuwa wax kala arka wa kaanuu mustabsiriina kuwa xaqa iyo kaanay ahaayeen ee kas iyo cineed xaqa u diiday xaq waa u caddaa xaq waa u caddaa mustabsiriina kuwa xaqa kala arka iyo baadilkay ahaayeen oo biwaasitati rusul rususha u caddayday ولم يكن لهم في ذلك عذر لأن الرسل أوضحوا لهم السبيل رسول حق وحديدي عذر دار ملحين ee rabitaankooda kaari diideen waa macno macno labaad wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa wax kala arka oo loola jeedo ay fii umuuri dunya dad oo adduunyada aad ugu indha badanay ahaayeen yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya dad adduunyada iyo horumarinteeda iyo tiknolojiyada iyo dad aad ugu taqaqusay ahaayeen oad la yaabaydo adduunyada aqoonta iyo khibradda ay u leeyihiin laakiin taasu cadaabka alle kama badbaadin macno saddexaad wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa aragti leh oo hadday doonaan inay xaqa raadiyaan waar arki kareen laakiin ma doonin xaq inay arkaan mustabsiriina ay ahli basaa'ira waxay ahaayeen dad basiiro iyo aqoon ehel u ah yatamakkanuuna bihaa macrifata alxaqi bilistidlaal laakinahum lam yafcaluu ah, dad oo waxa weeyaan aqoon iyo khibrad leh oo waxa weeyaan hadday xaqa inay raadiyaan doonaan arki karay ahaayeen hadday daliil doonayaan arki karay ahaayeen laakiin ma samaynba daliil inay raadiyaanba iyo xaq iyo baatil inay kala ogaadaan adduunyada marka la joogo wax la maskax eg lama marka diin laga hadli tago umaba talla isaga iga daa u leeyahay inti waxa way sheekh diin arrimahaas gaar adiga ku ahaado masaajidka la aad u leeyahay wa qaaruna wa ahlakna wa ahlakna ilahi ila qaaruna reerqa odagi qaaruna haway galki weynay qaaruna ay taajirka wa ahlakna way wa qaaruna wa ahlakna wa ahlakna qaaruna galki qaaruna haya wa fir'auna odagi fir'auna ha وهامان يا وزيركيسي هامان واهلكنا ولقد جاءهم صبح دبا وحا او يمد الهي موسى نبي الله موسى بالبينات معجزوين عقد الهي لكن فاستكبروا ويسكوينيسيان عن اتباع الحق حق كبير وحالنا حق يقوى عدالة إنك رائد ديدو فاستكبروا ويسوينيسيان عن اتباع الحق fil ardi dhulka korkiisa isku weynaysiiyeen wamaa kaanuu mana aysan ahaanin saabiqiina ay faa'ikiina cadaabana cadaabka iyaga kuwa ka fakara maahan dadkii ah, isla weyne ee dhahayay labadan annaga shalay racyadaada racyadeenna ka mid ahaa muuse iyo haaruunoo shalay annagana raacsanaa oo annaga dad masaakiinoo nagu hoos nool ahaa miya maanta raacnaa kibirkii oo dhamaaba ku kulmay ila kibir waa labo badarulxaqi wa qamdu naas waa dadkoo la yaso iyo xaqoo la diido labadii isku darsadeen markii cadaabkii alla yimid awooddii cilmigii khibraddii basiiradii hal xaba uma tarin ilaa wuxuu yidhi subxaana wamaa kaanu ma aysan ahan saabiqiina kuwa ka fakada cadaabkeenna ey faa'itiina cadaabana fa kullan dhammaan ummadahaas la soo sheegay akhadnaa waa qabannuu ilaaha yidhi bidenbihi mid walba dembigiisaan ku qaban bidenbihi bisababi dembi qofna ilaahay ma dulmiyo فمنهم مبادهاس أيو كميد هذا من قبل قبل كاسو أرسلنا أن قدرنا نعيالك اللو عذاب إليه لو شيئا عذاب يدي لو عذاب ويك لدونائيه فمنهم مبادهاس كميد هذا من قبل قبل كاسو أرسلنا أن قدرنا عليه كوركيس حاسبا دبايل نجحان قرورة حوضتا وغير عاد غير عاد دبايل نجحان قرورة حوضتا قبو بدانو قرار علينا إذا لغو صلي قفك وطوره هوده وطوره markaasuu madaxa inta u soo foormarid halkaas dhakadaa u madaxa ku dhufana markaa madaxu dilaaco ay afgembi u tuureen waa minhum ummadahaas ayuu ka mid man gabal gabalkaasu akhanatu ay qabatay asayxatu qaylo waa reer tamuud reer tamuud markay xujadii ku oogantay xaquna u caddaaday ayna diideen oo ay ka soo jeeseen hashiina ay gowraceen ayaa mala ku dhawaaqay markaasaa wadnuhu afka wada soo wada galay afgembi u wada dhaceen إلى وحري سبحانه ومنهم أمدها سيوكا مدها من قبل خصفنا به أن لقيني الأرض بلك وقارون قارون أصغى وحوين تقاديك كوري بندق سمينية بندق أصغى سمينية أودي سيانتدي صدقة تصاح ee gaadiidka ugu qurxoonaa raaciladiisa ugu qurxoonaa qaatay gaadiidka iyo hantida iyo fardihii dhinacyada lagala socda qaadumiinta iyo shaqaalaha iyo istaafka hor iyo gadaal ka yaacayaan ee awood iyo bandhig samaynaha aaciidu tartiib u laqa taaka taaka u laqa ilaa qiyaame laga gaaro asagoo majaha ku jiidaya marada oo musbilaho aan qawiyada maradiisu ka hoosaydo ay qabatay dhulku ciidiyaaba laqday wa minhum umalahaas ayuu ka mid ahaaday man gabal agraqnaa aan maashaynay oo badda inta u kala dillaacnay aan ku maashaynay waa fircoon qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu allah ma ahaanin liyadlimahum inuu dulmiyo oo dembi la-aan u cadaabo maya walaakiin kaanuu waxay ahaadeen yadlimuuna kuwa dulmiya anfusa nafyaalkooda wa caadan waa halabnaa waan halaagnuu ilo yidhi caadan reer caad wa tamuuda reer tamuudna waa halaagnay waqad tabayana lakum waa idiin caddaaday ihlaakum la halaagidoodu min masaakinihim guryahoodii ay deganaayeenu idinkaga caddaado raadka iyo burburkiiya ku arki kartaan wasayana lahumu shaydaanu shaydaana u qurxiyey dadkaas acmaalahum camalyaalkoodii ood qofka ugu liita dadka waa qofka macaasidii ku sugan haddana isla fiican ee aan cabsayn fasadahum shaydaanku wuxuu ka jeediyey canisabiili ay cani sabiili ilxaq waddadii xaq aheed uu ka jeediyey wa kaanuu waxayna ahaayeen mustabsiriina kuwa arka oo oqoon u leh fii umuuri dunyaa wa qaaruuna waa halagnaa waan halaagnay qaaruuna qaaruun gaalkii qaaruun aha waa fircawnana waa halaagnay وهامان قال كي هامان هانا وهلكنا ولقد جاءهم وحاويمت فرعون قارون يا هامان موسى نبي الله موسى بالبينات المعجزين عد يؤليه فاستكبروا ويس وينيسيين عن اتباع الحق أي اسكو وينيسيين في الأرض نلك كوركي سيسكو وينيسيين وما كانوا مانا أيسانا عن السابقين وكدق وكفكذا عذابنا عذاب كيدويه fakulan dhammaan akhadnaa waxaan ku qabannay bidembihi dembigiisii fa minhum dadkaasuu ka mid ahday man gobol gobolkaasuu arsalnaa aan ku dirnay calayhi korkiisa xaasiban dabayl dhagxaan qaruuraxa wadata wa minhum ummadahaasuu ka mid ahday man gobol gobolkaasuu aakhidatu ay qabatay assayxatu qaylo oo malab ku dhawaaqay wa minhum ummadahaasuu ka mid ahday man gobol khasafnaa aan la jarnay bihi mankaas al dhulka ومنهم امرهاس سو هذا من قبل قبل كاسو ما بضا عنكم ما شيني وما كان الله الله ما هاني ليظلمهم إنو ظلميو ولكن كانوا أيضا وحي هذين أنفسهم في الكوضة يظلمون قوة ظلمية الله سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد هذا صعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد